bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى آli mحamed rab اشhrax lii sadrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي qala الnadimu raximah الlah hada wfi اlasmاء ma laa yansarif fajarhu kanasbi laa yktalif walaysa litanwini fiihi madklu lishibhihi اlficla aladi yustafql mihaaluhu afcaalu fi sifaati ka qowlihim axmaaru fi shiyaati aw jaaa fi lwasni mithaala sakraa aw wasni dunyaa aw mithaali dikraa wsni faclana ladii muanahu faclaaka sakraana fakud ma anfuhu wsni faclaa wa afcilaa ka mili xasnaa wa anbiyaaa aw mil mna whulaain fi lcadaad faasqi ya saxi ilaa qowli sadaad wakulu jamcin bacda hanihi alif wahwa khumaasiy falaysa yansarif وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال فهذه اللواع ليس تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف وكل ما تانيثه بلا أليف فهو فهو إذا عرف غير منصرف تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زيناب أم سعاد وإن يكن مخاففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب وقولهم تغليب مثل تضرب wain cadalta faacila ilaa fucal lam yansarif mucarafan mil zuxal wlacjamiyu mil mikaila kadaka fi lxukmi waismaaciila وهكذا الاسمان حين ركبا كقولهم رأيت معدي كربا ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه taqulu marwanu ataa kirmana waraxmat ullaahi calaa cuhmaana fahadihi incuur lifat la tansarif wama ataa munakaran minha surif صريف وإن عراها آلف واللام فما على صاريفها ملام وهكذا تصراف بالإضافة نحو صخاب أطيب walaysa masruufan min albqaaci ilaa biqaacun jina fi samaaci mithlu xunayni wa minan wa badiri wa waasitin wa daabiqin wa xijiri وجائز في صنعة شر الصليف أن يصرف الشعير ما لم يصرف ey haadaakani baabu maa laa yansarifu baabu maa laa yansarif kii aan sarfoom ahayn baabkiisa weeye kitaabku waxaynu kusoo guda jirnay mulxatulicraabki waxaynu garanaynaa aynu horay u baranay ismiga in laba loo qaybiyo munsarifun wa hayru munsarifin mid munsarifa iyo mid hayru munsarifa ka hore ee munsarifkii waa ka ay asmaadu u badan tahay waa ka ay tawiintu gasho tawiinta loo yaqaano tawiinu tamkiin laguna jiro kasro tawiintaasi tawiinu tamkiinka ama tawiinu sarfigaana tawiinulmuqaabalihi kuwaasi ayaa lagu saaraya oo isagu jamcu muanadsaalin buu haleela ka labaadna waa ka loo yaqaano hayru munsarifka isagu waa yaryahay marka loo eego ka hore haddaba kan dambe ee hayru munsarifka waxaa la idhahdaa maa fiihi cilatani farciyatani muctabarataani min cilali tiscin tarjicu ixdaahuma ila lafdi walukhra ila almacna aw maa fiihi cilatun waaxidatun taquumu maqaama tilka alcilatayn waxaa la idhahdaa waa ismiga ay ku jiraan laba cilo oo farciyataana oo la tixgelinayo oo sagaal cilo ka mid a mid kamidii lafdigay unoqonaysaa mid kamidina macnahay unoqonaysaa amase maaha hal cilo keliya ku sugan halkaa cilona waxay joogsan kartaa labada cilo booskii ay joogsanayeen mufrad ha noqdo ama jamac ha noqdo icraabtiisu ha muuqato ama ha lagu qadaro sababta markaasi sarfigii loo looga diiday tanwiinta caynkaasi ana waa shabiitaan uu shabahay ficilka waayo ficilku wuxuu wataa isna laba cilo oo farciyatayna oo mukhtalifayna mid waxay u noqotaa lafdiga ta kalena waxay unoqotaa macnaha ta kalena waxay unoqotaa macnaha ficilku labadaasi u koobsanaya waa mid ta u horeysa lafdiga unoqonaysaa waa ishtiqaaqu lafdi min lafdi lmaster lafdigiisa waxaa laga soo jeexdaa lafdiga masterka taasi waa maxay waa cilo waana cilo unoqonaysa xagga lafdiga ta labaadna macnahay unoqotaayo waa ixtiyaajuhu ila alfaacil fi lifaada marka wax faa'ideynaya miyuu ubaahan yahay faacil buu ubaahan yahay wamaa yaxtaaju farcun limaa laa yaxtaaj waxa baahanina wuxuu farac ka yahay limaa laa yaxtaaju ka aan isagu baahnayn sidaa aawadeed haddaynu ka helno ficilkii maadaama labada cilo ay ku qumeen ismigiina haddaynu laba cilo ka helno walow labada cilo ee laga helay labada cilo ficilka laga helay cayntoodaba yayna ahaanine maadaama oo uu shabahay ficil oo labadaa cilo isna laga helay ficilka wixii loo diidi jiraa loo diidaya ficilka waxa mamnuuc ka ah in la tanwiiniyo ficilka waxa mamnuuc ka ah in kasra lagu jiro sooma ma qaabka caynkaasi oo kale aya isagana looga diidaya da intaba kutubta aynu kusoo basina culimo waxaa adag ku jira maalayansarif haba yaraatee ma jirto waxaynu garananaa xaasilka cilalka sarfiga waajibiya inay sagaal ahaayeen ta u horeysa waa siiqatu muntaha aljumuuc ta ku xigtaa waa tanii taniidku inkastuu qaybsami jiray de insha alla waynu gaari doonaa ta saddexaad waa caalamiya ta afraad waa ujma ta shanaad waa wasnulficil ta lixaad waa ziyaadatu alif anun ta toddobaad waa cadli ta sideedaad waa tarkiib ka sagaalaad waa wasf waxaa kulmin jiray sheekhii la ohan jiray alcalaama alimaam annaxwi bahaa udiin maxamed ibnu naxaas alxalabi اجمع وزين عادلا نسب ما عرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قad كmla intaas baa lagu jamcin jiray intaasi ayaa lagu jamcin jiray oo ijmacda wuxuu ku ishaarayaa jamc zintana wuxuu ku ishaaraya wasnu ficil caadilana wuxuu ku ishaaraya cadligii anifna waa taniifkii macrifaduna waa calamkii rakibna waa tarkiibkii zidna waa ziyaadatu alif anun cujmaduna waa cujmadii wasfiguna waa wasfiyadii qad kamulana waa takmiilulbeyt weeye sagaalkaa cillo labaa loo qaybin jiray kutubtii horena waynu kusoo marnay mastaqala bimanci sarfi wax sarfiga mancintiisa la istiqlaala iyo maalaa yastaqilu bimanci sarfi sarfiga diiditaanka uu diidayo waxaan la istiqlaalin waxaa la istiqlaala bimanci sarfi laba shay bay ahaan jireen waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifutaniid ama mamduuda noqoto ama maqsuuraha ha noqote qaybta labaad ee aan sarfiga iyadu la istiqlaalahayn ilaa cillo kale in la helo mooyaane waa inta soo hadhay bacdu thani ka labaad barhkii inta soo hadhay iyo siiqatu muntaha aljumuuc meesha ka saar sagaal cillo ahaan ma sagaalka cido taasi way baxday maxaa soo haray toddoba iyo tii labaad barhkeed waayo ta'niiska labaa loo qaybiya ta'niisun bilif iyo ta'niisun bigayri alif ta'niisun bilif kelidii buu sarfiga manciya taa barhkeed mina meeshay noogu harin taa barhkeedna muxuu soo gelayaa wuxuu soo gelayaa maxay maa laa yastaqilu bimanci buu soo gudagelaya intaa lafteeda haddana lasii qeybin jiray soo hadhayo qismun yamnacu maca alwasfi iyo qismun yamnacu maca alcalamiya qismun maa maca alwasfi waa maxay wai maa wasnficil wai maa ziyada ali nun wai maa acadliya cadligaas laftirkiiba wuxu ahaa taqiiqiga kolkaa wasiga maxaa la mancinaya saddex baa la mancinaya ii sheeg calamkana maxaa la mancinaya lix baa la mancinaya wahadihi halaau tamnacu lcalam wazaada tarkiiba wa asmaa alcajam soo amridima odhan saddexdaa saddex un ugu daro asmaada cajamyadii iyo iyo maxaad ugu daraysaa wazaada tarkiiban iyo tarkiibkii waa asmaa alcajam kadaka taniiun bima cadda li taniikii bima cadda ali ka soo haran ayuu la mancinaya wuxuu la mancinaya calamku la mancinaya mana intaa ahaynba de wax kuu dhiman ma sheekh ma jirin wax alla wax kuu dhiman ma jiraan wuxuu yidhi sheekhu haada haada haada ay alamru haada arrinku saa laguu soo sheegay wey haada ay khud qaado haada almadkuura kaa laguu soo sheegay oo min alicraabi icraabtaa qaado wa huwa icraabkaasi aljaru bilkasrati waa in kasra wax lagu jaro waayo waa asmaada xukunkeedu sida uu badan yahay in kastro wax lagu jiraay waa sida asmaada u banta waa nigi ilaa ismiga laba loo qoy munsarif iyo ayr munsarif kee badan munsarif kaa badan ayr munsarifkuna binisbati ila munsarif waa qaliil wey qaliil weeya markaa sheekhu waxau yihi haada ay almru haada arrinku sidaa lagu soo sheegay wey wa fi lasmaai wa kaainu fi lasmaai asmaada dhexdeeda waxaa ahaaday ma shay maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa maagu fajaruhu maa laa yansarifka jarkiisu kaa'inun wuxuu ahaaday ka nasbihi nasbihiisa oo kale ayuu ahaaday laa yakhtalifu xaal aanu khilaafayn ay huwa jarku nasbahu nasbihiisa xaal aanu khilaafayn walaysa uma ahaanin litanwiini ay mustaqiran litanwiini tanwiinta mid u sugnaatay fiihi maalayansarifka dhexdiisa madkhalun ay dukhuulun gelitaan lishibhihi shabihitaanka uu shabahay maalayansarifku alficla ficilka uu shabahay alladii ficilkaasoo yustadkhalu la cuslaysan ay huwa ficilka wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah llahu asmaada mucrabada ah waxaa ka a shay loo yaqaano maalaayansarif oo tanwiintii tanwiinu sarfiga la odhan jiray aan aqbalahayn in kasre lagu jarana aan aqbalahayn haddaba maalaayansarifka jaritaanka lagu jaraayo fatxo maxaa lagu jaraya maalaayansarifka icraabta la icraabayo xaalatu jir waxay la mid tahay icraabtii la icraab jira nasba xaalatu nasbe maxaa la icraab jiray soo fatxa maa jirna maxaa lagu jarayaa dee fatxaa lagu jaraya arrintaasna mid iskhilaafisma oo jerku ma khilaafayo xaalatunasbo ma khilaafayo saxiix walala saas bay noqonaysaa laa yakhtalifu wuxuu kusii tasriixinayaa tashbiiha hore waxaa laga fahmay ila fajaruhu ka nasbihi buu kula soo maardi fajaruhu maalaayansarifka jarkiisu ka nasbihi nasbihiisa oo kale wey mina tashbiih ahayn jarkii maxaynu ku shabahnay nasba aynu ku shabahnay laa yakhtalifuna way sii tawdiixisay oo jarku ma khilaafayo nasbaha ee wixii lagu nasbin jiray baa lagu jaraya saxiix walala waa basiid bay la tahay walaysa litanwiini tanwiintaasi waa tanwiinta loo yaqaano tanwiinu sarfiga iska ilaaliya tanwiin oo dhan ma ah waa tanwiinta loo yaqaano tanwiinu sarfiga maalayansarifka dukuul iyo gudagelitaan kumale madhalna waa master mimi a wey ma geli kara buu kuleeyahy waayo wuxuu shabahay maalayansarifku ficil ayuu shabahay ficilkaasi oo la cuslaysanayo waayo ficilku madluulka uu ka kooban yahay baa murakaba xadath iyo wuxuuna tusiyaa zaman ismiguna waa khafiif waayo madluulka uu tusinaya isagu waa hayru murakab iyo daata keliya ayuu isagu tusinayaa soo basiid ma haadaa yalamru haada arrinku waa sidaa wa fi lasmaai wa kaainu fi lasmaai asmaada dhexdeeda waxa ahaaday ma shay maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa maagu fa jaruhu maa laa yansarifka jarkiisu kaainu wuxuu ahaaday ka nasbihi nasbihiisa oo kale ayuu ahaaday laa yakhtalifu xaal aan u khilaafayn ay huwa jarku nasbahu nasbihiisa xaal aan u khilaafayn walaysa uma ahaanin madhalun madhal iyo dukhuul iyo gelitaan litanwiini ay mustaqirin litanwiini tanwiinta mid u sugnaaday fiihi maa laa yansarifka lishibhihi shabihitaanka uu shabahay darteed baanu u gelayn maalaa yanصarifku alficla ficiluu shabahay aladi ficilkaasoo yustadqalu la cuslaysan ay wa ficilka mihaaluhu afcalu fi صifaati ka qowlihi maxmaru fi shiyaati mihaaluhu maalaa yansarifka tusaalihiisu afcalu afcal weeyi kaa'inan xaalo u ahaaday afcal fi sifaati sifaatka dhexdeeda xaalo uu ku sugnaaday wadalika tusaale kaa'inan wuxuu ahaaday ka qowlihim odhaahdooda ay yidhaahdeen haadaakani axmaru mid cas weeyi kaa'inan xaalo uu ku sugnaaday axmarkaasi fi shiyaati midabada aw amase maa shay weeyi maa laa yansarifu maaga oo jaaa yimide ay huwa maagu xagga damba tag mithaala sukraa ay mumaathila sukra sukra mid lamida xaal u yahay fil wasni wasanka dhexdeedana kula mida aw amase maa shay weeyi maa laa yansarifku maaga oo wasni dunyaa ay muwaasina dunyaa dunyaa u aw ow amase maa shay weeyi maa laa yansarifku maaga oo jaaa yimide ay huwa maagu mithaala dikra ay mumaathila dikraa dikraa mid lamida xaalada u yahay ow amase maa shay weeyi maalaa yansarifku maago jayimdeey huwa maagu wasni faclaanay muwaasina faclaana faclaana mid wasnooba xaalada u yahay aladi faclaanahaasoo mu'anathuhu faclaana mu'anathihiisu faclaa facla uu yahay wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka sakraana iyo wixii lamid a ayuu ahaaday fakhud waxaad qaadataa maayo aladii ka qaado anfusu aan kuugu dhawaaqayo anigu maaga aw amase maa shay weeyi maalaa yansarifku maagoo jaayimdeey huwa maagu wasni faclaa ay muwaasina faclaa faclaa mid wasnooba xaalada uu yahay o afcilaay o muwaadina afcilaa ama afcilaa mid wasnooba xaalada uu yahay wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka mili xasnaaa tii quruxda badnayd oo kale waa ambiyaa iyo ambiyadii oo kale halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka gudagelayaa maalaayansarifka labaa loo qaybiyaa labada qaybooda loo qaybiya qismu yamtanicu sarfuhu macrifatan wa nakira waa qayb in la sarfiyaay ay mamnuuc tahay ama macrifo ha noqdo ama nakira ha noqdo waa shan qaybood weeyi iyo qismu yamtanicu sarfuhu macrifatan laa nakira qayb in la sarfiyay ay mamnuuc tahay xaaladda uu macrifada yahay xaaladda uu nakirada yahayna uu munsarif iska noqonayo hawshaasina lix weeyaan lix bay noqonaysaa marka laysku wada geeyana yani waxa weeyaan koob iyo toban bay noqon doonaan qaybtii hore halkaa ka bilaabay marka qaybtii hore ayuu abyadan ku bilaabaya marka qaybtan way nagu cusubtay leta qaybta hadamaynu qaybinay maalansarifka baynu laba u qaybinana labada aynuu qaybinana waa maxay wax yani waxa weeyaan in la sarfiyay ay mamnuuc tahay oo weligiiba maalayansarifa ama macrifo ha noqdo ama nakira ha noqdo waa shan arimood shan bay noqon doonaan shantaba halkanaynu ugu tegi doonaa insha alla iyo qayb mamnuuc ay tahay in la sarfiyaa marka uu macrifada yahay uun hadduu noqdo eh, isheeg hadduu noqdo nakiro muxuu iska noqonaya musarifku iska noqonaya musarif waha iska noqonaya qaybtaasina lix bay noqon doontaa lix shan ugeya marka mayna koob iyo tobanayn koob iyo tobankaas la fadhiisanaysa cilalkii gebigo koob iyo tobankaas noqonaysa marka halka qaybta ugu horeysa sheekhu raximah llahu wuxuu ku tilmaamay beytka shadrigiisa hore ma aragtid intan aynu maqnayna hadda misaaluhu afcalu soo maad wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu ku tilmaamayaa waa waa wasnu ficil wafi maa wasn ficli weyaan wafi maca wasni lficli ah waa wafi maca wasni lficla waayo waxaanu ka garanaynaa wuxuu kugu talay axmar axmar waa maxay waa afcal muxuuna ina tusinayaa dee sifa iyo tilmaam ina tusinaya markaa qaybta koobaad ee mancinaysa calamka waa maxay waa wafi maca wasnulficla waa waصfi u weheliyo maxay wasnu ficil uu weheliyo sida amar oo kale sida axmar oo kale waxaa loo shardiyaa shardi buu leeyahay oo waxaa loo shardiyaa laba arimood baa loo shardiyaa labada arrimood loo shardiyaay an yakuna min awali اlamri daalan cala alwasfiya marka ugu horeysaba shaygan waa inu wasfi ku tusinayo horta afcal marka uu ku imanayo asalkiisa horeba waa in wasfi ina tusinayo wasf waa inuu ina tusinayo wasf waa inuu tusinayo waaa waxaa ku baxaya waxa markii hore loo dejiyey isagoo cadad iyo tiro ismi u ah kadibna sifadu ay ku soo dariday sifanimadu tusaalehaan arba oo kale imika arba oo waxaa tiri tusaale marartu binisbatin arbacin arbacin arbaca ma odhan kartid sababtu waa maxay dee kolkii hore cadad buu magac u ahaa tilmaanta iyo wasfigu markii dambe kusoo dariyey sooma markaa tilmaantan iyo wasfinimadan waa inaan caarido ahayn asal ahaan waa inuu lahaa misla fahnay shardiga labaada loo dhigaya allaa yaqbala ta ta waa inaan u aqbalin ta shehe waa inaan u aqbalin afcal ta waa inaan u aqbalin oo ta waa inaan u aqbalin muanafba male muanafbe male sida tusaalaan akmar oo kale licadiimi lkamura ay ayilxafasha waa iska garanaysaan ka akmarkaa kaasi akmar dee waxa weeyaan akmar muanaf male akmar muanaf buu leeyahy la muanaf male waaya markaa kaasi muanaf maadaama o aanu lahayn dee muanafba male isagu aadar oo kale ka soo qaad aadar aadar waa qofka sheelada lawed dumarka ma sheela yeeshaan ya la soo ma ba male kaasi muana behe waxa weeyaan male markaa maxaa ku baxaya waa inaanu aqbalin ta waa inaanu aqbalin ta waa inaanu aqbalin waxa kuu soo gudageli kara inaanu muanas ba lahayn waxa kaloo soo gudageli kara inuu muanas leeyahay laakin muanasku aanu ku imanayn maxay dee ta isagoo wata ee ku imanayo maxay faclaa ama fucla ku imanayo eega axmar muanaskiisu waa maxay xamraa maynayn afdal muanaskiisu waa maxay fudla maynayn bay ku imanasabay ku imanasa marka haddii uu ta wato way naga armalatun oo kale iyo noqon maayaan oo intaan isla fahna wasankii ugu horreeyey waa maxay shayga ugu horeeya ee mancinaya sarfiga waa wasfi maca wasnulficila ama nakira ha ahaado ama macrifo ha ahaado farqi male farqi he male waa tii koobaadkaas waayahay <clears throat> labadaa shardina waynuu xidhnay labadaa shardina waynuu xidhnay qaybta labaad ama ka labaada sheekhu uu sheegay waa waxa ku yimaada sakra sakra waxa ku yimaada wey sakra muxuu ka wada sakra maxaa u dambeeya ya sakra waa alifu taaniif almaqsura almaqsura maynahayn sakra sida facla oo kale ama fucla sida dunya oo kale ama ficla sida dikra oo kale intaba muna sheegin ow jaaa fi lwasni mithaala sakra faclaa ow wasni dunya fuclaa ow mithaala ow mithaali dikra ficlaa aduu waa ta waa wasanka uu ku jiro aliftii loo yaqaanay alifu taaniif almaqsura almaqsura sad muhallathulfa weeyaan marka ama facla ha ahaado ama ficla ha ahaado ama fucla ha ahaado farqi male mid kelima haduu taagna faclaanu haduu taagnaande intaba waa isku wada mid markaa eg alifu tanii maqsura iyaduna maxay mancinaysaa sarfigay mancinaysaa sarfigahe way mancinaysa cillo kalena iyada uma baahna de waa ti la istiqlaali jirta sarfiga waa la istiqlaalaysaa nakiro ha noqdo eega sakra iyo dunya iyo dikraa de waa nakiro ama macrifo ha noqdo sida rudwa rudwa ridwa radwa inta waa loo dabdiya oo muhalla alfa'yada waana buur magaceedu weeyaan mufrad ha noqdo sidaa tusaalayaasha aynu sheegnay ama jamac ha noqdo sida jurxa jariix maxaa lagu jamciya jurxa baa lagu jamciya jurxa baa lagu jamciya ismi ha noqdo sida tusaalayaasha aynu soo marnay ama sifa ha noqdo sida xubl oo kale sida xubla oo kale maxaa sarfiga u diidaya waa alifu tanii almaqsuura kelideed bayna diidaysaa waa imisa imisaynu haynaa labaynu haynaa ah, wasfi maca wasnu ficila iyo alifu tanii almaqsuura ka saddexaada beydka uu ku sheegay waa wasnu faclaana faclaana wasankiisa waxa ku imanaya weeyaan isagoo faclaana ayaa u yimiday faclaan markaa muxuu uga jeedaa faclaan waa maxay waa ziyaadatu alif wanuun baa ku ziyadsan soo maade siyaadatu alif wanuun baa ku ziyadsan aye faclaankaasi muanakiisu weli oo faclaa buu ku yidhi soo ma aragti waa faclaa buu ku yidhi laba shardi baa loo shardiyaa labada shardiyaa loo shardiyaya markii ugu horreysay asalkiisa hore kownuhu wasan fi lasli asalkii horeba waa inu wasfiga lahaa wasfinimadu waa in asalkii hore ay ku jirtay shardiga labaad kownuhu hayra qaabilin ata ta waa inaanu aqbalahayn tahe waa inaanu aqbalahayn muanasba male sidii kii hore oo kale muanasba male faclaankani muana bahe male sida laxyaan oo kale qofka garhka weyn laxyaan dee gabadhu magar garh bay leedahay garh ma jirto soo ma marka muanaf male kaasi haye ama mee muana waa leeyahay laakin muanakiisu dee ta ma wate wuxuu ku yimaada maxay faclaa buu ku yimaada sida sakraan oo kale sakraan muanakiisu waa maxay sakraa hadbaan muanakiisu waa maxay hadba de maala salka horen uso jira kutubta horan kuso marnay soo ma marka labadaas aynu sheegtay inaan labadu maxay culimo in wasfinimada asal horeba uu lahaa iyo muanadkiisu inaanu tawadan intamafaham waazan labadaas unbaad ka eegeysaa weliba u fiirso oo ziyaadatu alifon halku wasanku faclaan ku imanayo lama godo fuclaan lama idha isagu musala filfa fu haddee la idhahdo muanadkiisaa ta wata ninkii waa curyaan gabadhina maxay noqonaysaa curyaanatun ta bay wadataa marka iska ilaali isaga fa'da looma godo loomana kasriyo ficlaan lama idha maba jirtaba laguma arago sifa ficlaan kuma timaadaba marka keliya maxaad haysanaysaa faclaan weeyaan iyadu faclaan weeyaan imisaynu haynaa saddex baynu haynaa waxaa kale oo noocan kamid a noocan waxa kamid a oo qaybta gudagelaya waxa beydka dambe uu ku sheegay oo ah maa jaa wasna faclaa aw afcilaa wuxuuna uga socdaa aliftii alifu tanii almamduda way gudagelaysaa un iyaduna alifu tanikina gaaralifu tanii maqsuuradina gaar buu usheegay eh, alifu tanii mamdudadina gaar buu usheegaya alifu tanii mamdudana iyadna waa lamid iyadna waa la mid oo tusaale ahaan faclaa wuxuu ku tusaaleeyey xasnaa buu ku tusaaleeyey iyo xamraa afcilaana wuxuu ku tusaaleeyey ambiyaa iyo astiqaa ah, alifu taaniif ilmuduud waxay ku guda waa la ama nakira ha noqdo xamraa mid guduudan mayna nakirayn ama macrifo ha noqdo sida zakariyaa muna macrifayn mufrad ha noqdo sida tusaalayaasha aynu sheegnay ama jamac ha noqdo sida astiqaa oo kale halkaana marka maxaynu ka fahnay imisaynu haynaa afar baynu haynaa eh, saddex baynu haynaa waxaynu haynaa eh, wasfi maca wasnulficila iyo alifu taniif al almaqsuura iyo ziyaadatu alif nuun alifu taniiflmamduud way ku guda jirtaa waa imse marka saddex baynu haynaa soo maa saddexdaasi ama wixii nakira ha ahaado ama macrifo ha ahaadee isaga isma bedbedelayo mar haddii aad aragtid maxaad samaynaysaa ya waa maala yansarif isaga odhanaysa wuxuu yidhi sheekhu mihaaluhu maalaa yansarifka tusaalihiisu afcalu afcal weeyi kaa'inan xaalo u haday afcalkaasi fi sifaati sifooyinka dhexdeeda xaalada uu ku sugnaaday wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlihim odhahdooda ay yidhahdeen haadaa kani mid cas weeyi kaa'inan xaalo u haday fi shiyaati midabada laa shiyata fiiha aan lahayn lown iyo midabo ow amase ma halkaa horaad ku cadfaysa ow amase maa shay weeyi maalaa yansarifku oo jaa ay huwa maagu mithaala sukraa ay mumaathila sakraa sakraa mid lamida xaalada u yahay fi lwasni wasanka dhexdeedana kula mida wasanka dhexdeedana he kula mida aw amase maa shay weeyi maago jaa yimid ay huwa maagu wasni dunyaa ay muwaasina dunyaa dunyaa mid u wasnooba xaalada u yahay ow amase maashay weyi maala yansarifku maago jaim dehi wa maagu mithaala dikraa mumaaila dikraa dikraa mid lamida xaalada u yahay ow amase maashay weyi maago jaim dehi wa maag wasni faclaana ay muwaasina faclaana faclaana mid wasnooba xaalada u yahay alladii faclaanahaasoo muanahuhu dhadigiisu faclaa faclaa u yahay oo ta aan wadan wadalika tusaale kan waxaada ka sakraana sakraan iyo wixii lamid a fakud waxaad qaadataa maaya aladii ka qaado anfusuhan ku dhawaaqaya buri sheekhu maagan ku dhawaaqaya bimacnaa alfidu weyi aw amase maa shay weyi maa laa yansarifku maaga oo jaa yimid ay huwa maagu wasni faclaay muwaasina faclaa faclaa mid wasnooba xaalada u yahay wa afcilaay wa muwaasina afcilaa afcilaa mid wasnooba xaalada u yahay wadalika tusaale kain wuxuu aaday ka midli xasnaa iyo wixlimada gabadhi quruxda badnayd iyo wa ambiyaa ambiyadii aw mila mathna wa hulaatin fi lcadad fasqiya saaxi faasqiya saaxi ilaa qawli sadad وkل جمع bعd ثانiه ألف وهو khmاsiy فlaysa ينصرف وhkذا in زاد في المثال نحو dنانير بلا إشكال فhذه الأنواع laysa تنصرف في موطن يعرف hda المqترف waa baسيط wuxuu ku sheegaya kii afraad iyo kii shanaad ila waxaanu nihi shan malansarifka laba loo qaybinaya baynu nidhi o wax in la sarfiya ay mamnuuc tahay macrifatan kana aw nakira iyo wax markuu macrifan yahay uun noqonayo malansarif ee haddii uu nakiro noqdo munsarif noqonayo soo ma qaybta hore aynu ku guda jirnaa waa shan qaybood baan idin idhi imisaynu haynaa saddex labadii kalena waa labadan ow amase ma halkii hore in lagaga cadfa ow amase maa shay weeyi maalaa yansarifku maago jaa yimid ey huwa maagu mithla mathnaa ay mumaathila mathnaa mathnaa mid lamida xaalada u yahay ama mathnaa mid u mumaahilooba xaalada u yahay wa thulaatha ay wa mumaathila thulaatha thulaatha mid lamida xaalada u yahay fi lcadadi mustacmalayn xaala yihiin labadani kuwo loogu isticmaalay fi lcadadi tiro dhexdeed ee fa asqi dhegta u raarici bu yihi yaa saaxi waynu soo barane yaa saaxibi saaxiibka yow ilaa qawli sadadi ilaa qawli sadad udhagraarici waa min baabi idaafati mawsuufi ila sifa mawsuufkii baynu idaafayno sifadii baynu idaafeeyo ka masjidi jaamici oo kale masjiduljaamic kolkaad leeda waa maxay waa min idaafati mawsuufi ila sifa soo ma ila alqawli qawlka dhegtowdhi qawlka asadadiyay asadiidi toosan halkan wuxuu ku ishaaray sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ku ishaaray qaybtii afraad qaybtii afraad buu ku ishaaray oo waa maxay sakraadii waxaa lamida buu leeya halkii hore aylan lagu cadfayaaye waxa ku yimaada mumaila mna mna iyo wixii lamid a waa wasankii la ohan jiray mafcal ama fucaal oo hulaaha aduu aan khulaasayna waa maxay waa wafi maca alcadliya intamad garan waysa waa wafi maca alcadliya waa wasfigii markii uu raaci jiray cadligu wasfiga weliba kee raaci jiray culimo cadliga taxqiiqiga hadee soo saamayn cadliga taxqiiqiga waa cadadkii mukararka ahaa waaxid ilaa arbaca inta udhaxaysa waa mutafaq khamse ka bilow ilaa cashiro inta udhaxaysana waa cala lasx cinda bni malikin sidaasaynu oran jirnay soomaalia uxaada mawxad hunaaca mathnaa thulaatha mathlas rubaaca marbac mayna saasuna ahaan jirin marka maxaa laga soo iishay waa cadli taxqiiqiyo alfaadi cadadkaayda usuushayda mukararada ahayd ayaa laga soo iishay iyadoo lasoo ikhtisaarinayo iyadoo lasoo ikhtisaarinayo inuu taxqiiqiyana maxaa u daliila inuu taxqiiqiya culima maxaa u daliila waxaa u daliila macnaha mukarara markaad leedahay iminka mathna laba laba muna macnihii mukararahayn macnaha laftiisa u daliilaba asalkii hore ahaa itnaini itnaini laba laba kadibna waynu soo ikhtisaaran ma ayar baynu iska nidha halkaad itnaini itnaini ka odhan lahayd matna laba laba maanad ka macnaynin macnihii maadaama ou mukarrar yahay macnaha mukararka ahba iigu daliilaba ha cadligan inuu taxqiiq yeesha saxiix wala la waa ina sidaa u fahantaan waa yahay kolkaa maanica u diidaya waa sifo maca alcadliya cadligana xagga luqada waxa lagu dha waa diduljawn kutubta horeynu kusoo tacriifina xagga istilaaxna maxaa la odhan jiray waa taxwiilu lismi ismigii in la wareejiyo an xaalatin xaala laga wareejiyo ilaa ukhraa mid kalena loo wareejiyo maca baqaa'i lmacnaa macnihiina iyadoo uu baaqi yahay itnain itnain sow laba laba may ahayn dee mathnaa laba laba iyo damanad odhanayn meen sidii un ahayn markaa siiqaad ka wareejinaysaa siiqo kalena waad wareejinaysaa kaana ugeesna muna afar ahayn oo tusaale eeg eeg u fiirso faw mathna iminka sifo maa mathnabaad nin bixisay matna baad nin u bixisay muna calam noqon ya ma maalaynsarif mise waa munsarif waa maalaynsarifun isagu saxiix wala la ama macrifa ha nodo ama nakira ha nodo waayo cadligan taxqiiqigi yuu la marciyo soo sifo lama marciyo markaad hadda matna nin bixisay muna ka bixin uu ka baxay ma sifanimadi may kusii dhex jita ya la markaa saasuu faidinaya agga damba insha allahu tacala weli baan ku gaari doona marka u fiirsada ama macrifa ha noqdo ama nakira ha noqdo e mar haddii aad taana aragtid xaggii hore inoogu daro afar baynu marana waa yahay noocii shanaad halkan ku ishaaraya wa kullu jamcin taa dambana ow amase ma shay weeyi maanaa yansarifku maaga oo jaa yimid ay huwa maagu mila mathnaa ay mumaaila mathnaa mathnaa mid lamida xaalada uu yahay ama mathnaa mid u mamaailooba xaalada uu yahay wa hulaaay wa mumaaila hulaatha ulaana mid lamida xaaladooya bimacnaa masnada mafcal buu ka wadaa ulaana fucaal buu ka wadaa fi lcadadi mustacmalayni xaala ayihiin labadani masna iyo ulaai kuwa loogu isticmaalay fi cadadi tro mantiro loogu isticmaali jirin ha fa asqi dhegta u raarici oo dhegta usoo janjeedi yaa saaxi yaa saaxibi saaxiibka yow ila lqawli odhaahda xaggeega dhegta usoo janjeedi odhaahda asadadii asadiidi toosan saxiix walala wa kulu jamcin bacda taanihi alif wa huwa khumaasiyun falaysa yansarif wahakada in zaada fi lmithaali naxwu danaanira bilaa ishkaali wa kullu jamcin jamc dhammaantii jamca oo kaainun u ahaaday bacda aaniyihi xarafkiisa labaad dabadeed alifun alifi walxaal huwa jamcaasi khumaasiyun mid shan xaraf loo nisbeeye uu yahay falaysa maaha huwa kullu jamcigaasi yansarifu mid sarfoomaya ay huwa kullu jamcigaasi wahaakadaa ay wlmru amarku walmru amarku fiihi jamca dhexdiisa kaainun hakadaa sidaasi oo kale ayuu ahaaday in zaada haddii uu ziyaado ay huwa jamcu fi lmithaali ay fi lwasni wasanka dhexdeeda haddii uu ku ziyaado calaa dalika kaaga horena uu ka ziyaado wadalika tusaale naxw danaaniira danaaniira iyo wixii lamid a ah weeyaani bilaa ishkaalin ay bigayri ishkaalin medmedow la-aan ayuu sidaa ku ahaaday halkaa khabarka hore kutacalujinaysa wuxuu ku leeyahay ka shanaad ee u dambeeya qaybtan waa jamcii loo yaqaanay siiqatu muntahaa aljumuuc soo ma garanaysaan siiqadaa sheekhu wuxuu ku yidhi tacriiftiisa wax kamid ka tilmaamo xarafkiisa labaad waxa yimaada buu i i imanaysa i ayaa imanaysa waana khumaasi oo shan xaraf weeyaan warkaa wasankiisu waa maay waa mafaacila labada xaraf maxaa ku xiga alif baa ku xiga mafa xarafka u horeeya wuu kor dhigan yahay xarafka ku xigaana wuu kor dhigan yahay xarafka saddexaadna waa alif xarafka ku xigaana wuu hoos dhigan yahay xarafka u dambeeyana waa maxalulicraabkiide mana intaaba hayn laakin shardi maaha in miimun lagu bilaabo shardi maaha iska ilaali waa in sartaa leekaado unde sartaa waa inu leekaado sida masaajida iyo mafaatixa oo kale jamaca caynkaasi lama sarfinayo tanwiintii ma gelayso kasrina laguma jerayo waayo wasiiqatu muntahaa aljumuuc wey intaasi waa mafaacilo weeyaan halkan dambe fahan ee uu ku yidhi wahakada inzaada fi lmithaali muxuu ka wada khumaasiga waxaa lamida hadii khumaasi uu ka ziyaado haddii khumaasi uu ka ziyaado xuruuftii ay ka fara badato shan dee waa wasanku isna waa lamid inta maad fahmaysa mafaacile halkuu kugu tilmaami laha weyn ayuu ku yidhi wahakada inzaada fi lmithaali mafaacilina waa la mid o waa labadii wasane mafaacile iyo mafaaciila isna waa maxay isna xarafka u horeeya wuu kor dhigan yahay haye xarafka u horeeya waa kor dhigan yahay alifta dabadeedna imse xaraf baa kasii dambaynaya saddex saddex baa kasii dambaynaya msn mafaacila ama miim ha lahaado ama yuu lahaa sida danaaniir o kale iminka danaaniir ma miim bay leedahay la miimun ha horta adul taagnaana mafaacilo miim baa lagu bilaabayo in ha odhanin wasankaasumaad ilaashanaysa adigu inuu la bilaa ishkaalin waa maxay wax dhib ah iyo wax shikiya iyo wax muran oo ka taagan hawshaasi ma jirto marka eeg jamc kasta oo khumaasiya ama jamc kasto oo sudaasi o mafaailiyo mafaacilo u wasnooba oo awalkiisuna uu maftuux yahay kaasina kaasina ma sirfoomayo sida masaajida iyo masaabiixa oo kale weeyaane loomana shardeeyo awalku ina mimi fadhido awalka ina mimi fadhido looma shardeeyo muctabarka iyo firad waxa weeyaanu mafaaciliyo mafaacilo xagga hay-ada ma kala midba mise kala mid maaha xagga xarakaadka iyo ma kala midba mise kala mid maaha iyo xuruufta agga xuruufta maaha lakin shardigu agga xuruufta maaha waa xagga hay-adan xarakaadka iyo sakanaadka xagga xuruufta maaha maisla fahni markaa jamcana muxuu noqonaya isna waa kii shanaad weey shantaasi markaa u fiirso alifu taniif ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto iyo siiqatu mintaaljumuucood hore u taqaaneen shayga ay ku jiraan ama macrifo ha noqdo ama nakira ha noqde he waa maalaynsarif weligiiba wasfiga saddexdii la mancin jiray maxay ahaayeen wasfi maca wasnulficila oo laba shardi aanu uxidhnay wasfi maa ziyaadati alif anuun aan laba shardi uxidhnay iyo wafi macalcadli oo cadligiisa aanu nidhi waa taxqiiqi saddexdaana uge mayna shan ayn shantaasi weligeedba waa maalaynsarif ama waxa ay gelayaan ama mus ama ha macrifo ama ha noqdo nakiro masle baana culum waxaa marka laqmada u fiirso wa kullu jamcin jamac dhammaantii jamaca ah oo kaa inuu ahaaday bacda haanihi xarafkiisa labaad dabadeed alifun alifi ay ahaatay walxaal bay alifi ahaatay huwa jamcaasi khumaasiyun mid shan xaraf loo nisbeeye yahay falaysa ma aha ay huwa kululjamcigaasi yansarifu mid sarfoomaya maaha ay huwa jamcaasi whakada ay wlmru amarku fiihi jamca dhexdiisa kainu kada saasoo kale ayuu ahaaday in zaada hadii uu kordho ay huwa jamcu fi mihaali ay fi lwasni wasanka dhexdiisa hadii uu kordho calaa dalika kaagaa hore khumaasigaana uu ka kordho mafahantenada si fiican maydaan ufahmi saasuu isnin lamid yahay oo maalaa yansarif u noqonaya wey macnuhu wadalika tusaale naxu danaanira danaanira iyo wixii lamida weeyaane bilaa ishkaalin bigayri ishkaalin mid midow lahaan buuna kula mid yahay sheekhu wuu kuu gunaanooba wuxuu ku yidhi fa haadihi tan tan al alanwaacu ee noocyada waa shante laysat maaha ay hiya anwaacdu tansarifu mid sarfoomaysa maaha fii mawtinin boos iyo makaan dhexdii mid ku sarfoomaysa ma aha bimacnaa ama macrifa ha ahaato ama nakira ha ahaatee meel kastay joogto ma sarfoomaysa waa maalaa yansarif yacrifu waxa garanaya haadaa xukunkan aan tilmaanay oo ah inayna sarfoomayn almuctarifu ka garanaya garanaya ka garanaya ee weliba qiranaya inuu garanayo kaasaa garanaya bu ihi sheekhu saxiix walalah ma inoo markaa shantaasi u fiirso ama macrifo ha noqoto ama nakira ha noqoto weligiiba waa maalaa yansarif fa haadihi tan tan alanwaacu ee noocyadaa alkhamsatu ee shanta laysat maaha ihi anwaacdu tansarifu mid sarfoomaysa maaha fii mawtinin boos iyo makaan dhexdeed mid ku sarfoomaysa maaha yacrifu waxa garanaya haadaa xukunkan oo ah inayna sarfoomayn oo maala yansarif ay ahaanayso almuctarifu ka garanaya ee garanaya inuu garanayo ee ehel u ah qawaacidda carabiyada iyo qawaaniinta naxwa kaas baa garanaya buu ku yidhi qaybta labaad buu halkan ka ishaaraya wa kullu maa shay dhammaantii maagaasoo taaniituhu dhadigiisu kaainan uu ahaaday bilaa alifin biayri alifin alif kayrkeedu ku sugnaaday fa huwa mu'anadkaasi hayru munsarifin mid sarfoomayo hayrkii weeyi idaa wakti buu hayr munsarif yahay curifa la macrifeeye la tacriifiyey huwa yani kullu maagaasi taquulu waxaad odhanaysaa haada kani alxatu alxa weeyi alxihii aljawaadu deeqsiga ahaa wahal atat miyay timiday zaynabu zaynab ma timiday am jaaad mise waxaa timiday sucaadu sucaad ayaa timiday wain yakun haddii uu ahaado ay huwa muanadku mukhafafan mid la fudeydiya haddii uu ahaado wadalika tusaale kadadin dad kaainun ka dacdin dacday iyo wixii lamid oo kaleba weeyaane fasrif sarfi hu muanadkaasi mukhafafkaa in shita haddii aad doontid fasrifu sarfi sarfan sarfi sarfi sarfigaasoo kaa'inan ahaaday ka sarfi sacdin sacdin sarfigiis oo kale qaybtii labaad bu halkan ku ishaarayaa oo ah qaybta sarfiga loo diidaye maalansarifka noqonaysa marka ay macrifo tahay uun marka ay nakiro tahayna munsarifiska noqonaysa waa lix kii koobaad buu ku bilaabay taniifkaynu laba qaybinay taniiun bilif taniiun biayri lif taniiun bilif agga horu raacay taniiun biayri lifna saddex buu noqon jiray saddex mugaan jiri taniiun bilmacna macnuhunbu he taniif ka yahay sida sucaad oo kale iyo taniiun bita taniiun bita waa taniif lafdigunbuu taa ka yeesna sida talxati iyo abu hureyre iyo xamze oo kale iyo iyo taniithun bilafdi walmacna saddexdiiba isku dha sida faatimata iyo caaishata oo kale mana saxiix ahayn markaa taniidka caynkaasi ah yuu la manciyaa waa calam maca taniitha la odhanaya taniidkaasina waa taniith bigayri alif masle faana culimo markaa u fiirso laakin waa idaa curifo bu kudhi maaragti ila soco waa marka la tacriifiye bu kudhi hadduu nakiro noqdo ka waran hadduu nakiro noqdo de waa munsarif hadduu nakiro noqdo he waa munsarif weeyi munsarif buu noqonaya waa yahay tusaalihii muanadka lafdigaa wuxuu ku tusaaleeyey dalxatu dalxatu de waa nin sawma laakin xagguu muanad ka yahay lafdigunbu dee muanad ka yahay taaniiskii bilmacnaana muxuu ku tusaaleeyey zaynab iyo iyo sucaad dee muanad baa loo dejiyeyb waa taaniiskii macnawigaa wey kii kale mabu taabanba kii kale he mabu taabanba kolkaa maxaa u diidaya sarfiga eega dalxay maxaa u diiday calam maca taaniis alafdi soo ma sucaadiyo zaynuna maxaa udiida cala maca taniif almacnawi saxiix walala waa basiid bay la tahay wuxuu ku yidhi muanadkaasi hadduu yahay mukhafaf muxuu ka wadaa haddee bartanka uu ka reeban yahay sida dacdin oo kale iyo hindin oo kale haddaed doontid sarfi haddeed doontidna ha sarfinin ya weliba in laga tagaa fiican oo dacdadhe ama dacdindhe labadaba jaas wajaas weliba in laga tagaa ayaa fiican markaa wuxuu ku ishaarayaa taniiku hadii uu yahay taniiun bilafdi ama taniiun bita hadi sida dalxa oo kale shardi male hadduu taniisku yahay taniiun bilafdi walmacnaa sida caaishata iyo fatimata o kalena shardi male laakin taniisku hadduu yahay taniiun bilmacnaa mutamiyadu markaynu soo socnay misaynu dhignay afar shardi baynu dhignay afartan shardi way kala tartiibsanaayeen shardiga koowaad waa inuu ka kororsan yahay saddex xaraf sucaadega mayna saddex ka badnayn ka badan tahay haddee shardigaa la waayo waa inuu yahay muxarak alwasat sida saqaro oo kale oo inu bartanka ka xarakaysan yahay xarakada bartanka ayaa he taadi udhigmaysa haddee kaa la waayo waa inu cajami ahaa carab laga dhigay sida juuro oo kale haddee kaa laga waayo waa inuu manquul mid mudakar ilaa muanatin yahay nin baa zayd la odhan jiro o gabadha baa magac looga dhigo zayd layidhi afartaasi noqon jire soo ma haddaba dacadi ama hindim intii ma ka ba ya waa muana macnawiya maynahayn sababtuu kuleeyahy ama sarfi ama adeni da baa laga waayo saddex xarafka ma badno waa mid labaad eh, muxarakwaad ma waa mid saddexaade eh, dee cajami maaha waa ta kale ee eh, maaha nin muu lahaan jirin oo gabadh looma keenin soo maadaama oo shuruudii caynkaa ah laga waayey hinde iyo dacdi iyo maxaad samaynaysa haddaad doontidna sarfi haddaad doontidna ya ha sarfinin saxiix walala weliba in laga tagaayaa fiican intaasu ka warramay wadam wax adag marka xabadda koowaad aynu haysanaa waa maxay waa calama ataniia taniikaasina waa bigayri alif wa kullu maa shay dhammaantii maagaasoo taaniituhu dhadigiisu kaainun ahaaday bila alifina biayri alifin alif kayrkeed fahuwa maagaasi ayru munsarifin fahuwa muanadkaasi ayru munsarifin mid sarfoomaya ayrkii weeyi idaa waqti buu ayru munsarifya curifa la macrifeeyey ay huwa muanadka ama ay huwa kullu maaga taqulu waxaad odhanaysaa haadaa kani alxatu alxa weeye alxiya aljawaadu deeqsiga ahaa wahal atat miyay timiday zaynabu zaynab miyay timiday am jaaat mise waxaa timiday sucaadu sucaad ayaa timiday wain yakun haddii u ahaado ay huwa muanadkii mukhafafan mid la fudeediya haddii uu yahay wadalika tusaale kaainu wuxu aaday ka dacdin dacdaya wixii lamid e sarif sarfi buu ku yidhi hu muanadkaasi muafafka sarfi ishitaadi adoontidae jawaab shardiga waa go-an fasrifu sarfi ka sarfan sarfi sarfi sarfigaasoo kaainan ahaaday ka sarfi sacdin sacdin saad u sarfini sidoo kale iminka sacad dee waa calam nin ba iskale calam keliyan weya calamniman baa laga hela wax kaloo laga helay ma jirto soo ma markaa sacdin saad ohanaysid sacdun saad ohanaysid sacdun sacdan sacdin sooma ohanaysid saad u sarfinaysid saasoo kale ad u sarfinaysaa qaybtii labaad bu halkana sheekhu raximah llahu tacala ku ishaaraya oo kamida nooca qaybta labaad wuxuu yidhi wajri socodsii maay aladii ka socodsii jaaa yimiday ay huwa maagu biwasni lficli calaa wasni lficli wasnulficil dushii ka ku yimiday socodsii mujraahu ay mujraa ma unniha kala ta'niisiyey ee dhadiga laga dhigay makaanu dureersankiisoo kale ku socodsii fi lxukmi xukunka dhexdiisa ku socodsii bigayri faslan ay bigayri farqin kala qaadis la-aanna ku socodsii buu ku yidhi sheekhu fa qawluhum odhaahdooda ay yidhaahdeen carabi haadaakani axmedu axmed weeyi midlu qawlihim odhaahdooda oo kale weeyi hee ana anigu adhabu waan tegaya ay yidhaahdeen wa qawluhum carabta qowlkooda ay yidhaahdeen jaaat waxaa timiday taqlibu qabiiladii reer taqlib baa timiday midlu qawlihim odhaahdooda oo kale ayay lamid yihiin anta adigu tadribu waad garaacaysaa ya marka axmed iyo adhabu waxay xaggee iskaga mid yihiin culimo xagga xarakaadka iyo iyo xagga sakanaadku ma lakin maay agga jinsi way isku khilafsanyi midna waaba ismi de midna waa ficil adhabi iyo taqlibuna waa lamid iminka taqlibu qabiila loo jeeda so ismi maaha xagga xarakaadka iyo waxay isku waafaqsan yihin agga sakanaadka xagga jinsigana wayba isku khilaafsan yihin marka wuxuu ku leeyahay shayga ku yimaada wasnulficil wasnulficil shayga ku yimaada culimo la socda wasnulficil shayga ku yimaada muanakaa hore halkaad mariso oo kale u maraya ma isla fani muanadkaasi hore muxuu ahaa waa calam maca soo maalayansarifka muu diiday soo sarfiga muu diidana maalayansarif shayga kamuu dhigayn tabti oo kale ayaad ula dhaqmaysaa haddii wasnuficil ku yimaadana waynu isla fahnay maaha xagga xukunka saa ugu dareynaysa wax farqiya udhexeeyaana ma jiro waayo dee laba cilaa labadoodaba laga helay laba cilaa laga helay laba cilo maadaama labadoodaba laga helay dee wax farqiya udhexeeya hee ma jiro wasnulficilkuna mutamimad baynu kusoo qaada dhigneen dee waa tii saddex ilaa saddex buu noqon jiray soomaalia inuu wasan ficilku gaar la yahay yahay sida shamaro oo kale iyo ku tusaalin jirnay iyo in lagu bilaabo awalkooga la dhigo xuruuf munaasab ku ah oo owlo ku ah ficilka sida xuruufulmudaaricyo kale eega axmed oo kale dahamta ku jirta mudaaric ah macnay ka faidaysa taqlib mudaaric ah, tadaasi macnay ka faaidin jirta soo saamahan jiri kolkaa wax adag kuma jira kana waa maxay waa calam maca wasnulficila waa calam maca wasnulficla wuxuu yihi waajri socotii maay aladii ka socotii jaa yimiday ay huwa maagu biwasni ficliya calaa wasni ficli wasnuficil dushii ku yimiday mujraahu ay mujraa maa unita kala ta'niifiye makaanu dureersankiisoo kala socotii fi lxukmi xukunka dhexdiisa ku socotii bigayri faslan ay bigayri farqin farqi la-aana ku socotii bu guri sheekh faqawluhum carabta qowlkooda ay yidhahdeen haadaa kani axmedu axmed weeyi milu qawlihim odhaahdooda oo kale weeyi ana anigu adhabu waan tegaya ay yidhaahdeen wa qawluhum carabta qowlkooda ay yidhahdeen jaaat waxaa timiday taqlibu qabiiladii reer taqlib baa timiday milu qawlihim qowlkooda oo kale weeyi ay yidhaahdeen anta adigu tadribu waad garaacaysa wain cadalta faacilan ilaa fucal lam yansarif mucarafan mil zuxal wain cadalta wain cadalta haddii aad leexisid faacilan faacil haddii aad leexisid ilaa fucale ilaa wasni fucale wasanka fucal haddii aad u leexisid lam yansarif sarfoomi maayo ay huwa fucal mucarafan xaalow yahay buna sarfoomayn mid la macrifeeyey wadalika tusaale mitlu zuxala zuxal iyo wixii lamid ah weeyaan halkan sheekhow wuxuu kugu ishaaray waa noocii waxa weeyaan he saddexaad weeyaan noocii saddexaad weeyaan waa calam maca cadliya calam maca cadliya calam maca cadliya waa maxay waa calam maxaa weheliya calamka cadli baa weheliya cadligaa magicii taqdiiri weeyaan isaga kahore taxqiiqiga isaga daliilkiisa baynu helno macnaha mukarara kan laakin waa maay waa taqdiiri waa maxay macneegu waxaa la helay umar iyadoo laga mancinayo sarfigii tilmaan keliyana waa laga helay oo waxaa laga helay maxay cillo keliya oo calamnimo maadaama sarfigii laga manciyey cillo keliya oo calamnimona aynu ka helnay maxaan ku darnaa baa la yidhi marka way iska qadareen waxay idhahdeen waarhan iska qadarna una de laba cillo uu ku mancin jiray wixii cillo keliya ku mancin jirta sarfigana aanu ahayn aynu nidhaahno taqdiir baa ku jira cumar caamir baa laga keenay aynu nidhaahno zufar zafir baa laga keena aynu iska nidhaahno zufar zafir baa laga keena aynu iska nidhaahno zuxal zaxid baa laga keena aynu iska nidhaahno saxiix wala la marka cadligani waa cadli taqdiir iyo taxqiiqi ma ma wax adag baa ku jira sha waa matni una eego weyaan marka wain cadalta haddii aad leexisid faacilan faacil haddii aad leexisid ilaa fucala fucal haddii aad u leexisid lam yansarif sarfoomi maayo ay huwa fucal mucarafan xaala u yahay buna sarfoomayn mid la tacriifiyey wadalika tusaale mil zuxala zuxal iyo wixii lamid a ah weeyaan ugeeg hanasha imsadaysda ya ma daashe saddex wlacjamiyu milu mikaila kadaka fi lxukmi waismaaciila wahakada lismaani xiina rukiba ka qawlihim ra'aytu macdi kariba wuxuu yidhi wlacjamiyu cajamigii kadakada damba taga wlacjamiyu cajamigii kaain wuxuu ahaaday kadaaka madkuurkaagaa lasoo sheegay oo kale ayuu lamid ahaaday dalxa iyo zaynab iyo axmed iyo zuxal iyo kuwaasuu lamid yahay fi lxukmi xukunkuuna kulamid yahay xukunkaa ayuu kula mid yahay oo xukunku waa maxay dee wacada musarfi isna he waa la mid wadalika cajamiga tusaalihiisu milu micail micail iyo wixii lamid a ah weeyaan wa ismaaciila iyo ismaaciil iyo wixii lamid a ah weeyaane ismaaciil iyo micail buu kuutalay waa ismigii cajamiga ahaa weeyaan ismiga cajamigina waa min awdac ilcajam o wixii carab ka soo haray oo dhan weeyaan saxiix walilah kitaabkii hore mutamiman kusoo badna qaabka xitaa lagu garanaya cajaminimada qaabka lagu garanaya cajaminimada waxaa kamid mid ahayd inay abniyat lcarab inay ka baxdo sida ismaaciil oo kale ama imam inuu inoo soo naqliyo shaygani inuu cajami yahay ama maaha inay ku kulanto luqada carabiga waxaan ku kulmi jirin oo kale sida jim iyo sar luqa carabiya kuma wada kulmaan sawlajan iminka waa cajami wey tusaale ahaan kuma kulmaan iminka ustaad waa cajami weeyaan saxiix walala marka waa sidaa meelo badan waynu ku arki doonaa insha allah marka carab maca alcujmina muxuu samaynayaa sarfigu isna mancinaya waana qaybta labaad ee macrifanimada uun ah misl fahnay marka micail waa ismi min ah, kamida waxa weeyaan asmaada malaaigta ismaaciilna waa maxay waa nebi magacii weeyaan saxiix walala markaa malaaigta magacoogo dhan waa maalaa yansarif ilaa afar mooyaane munkar iyo nakiir ridwan iyo maalik asmaada ambiyaduna dhammaan iyadna waa wada maalaa yansarif ilaa toddoba mooyaane alaa asmaa nabiyiina sabcatun laha sarfu fi craabi man yatanashadu fashiitun wanuuxun uma hudun wasaalixun shucaybun waluutun wanabiyu maxamedu waxaaday kuma jira marka ajamiga laakin shardi baa loo dhigi jiray soo maya maynaan mutamada kusoo marin shuruudii loo dhigi jiray maxay ahaan jireen laba inuu ka badan yahay saddex xaraf nuux oo kale iminka he eh? de waa cajami haddana maxaa dhacay de saddex xaraf kama badno shardi labaadna waynu dhigi jirnay oo kawnuhu caalamiyan fi ljamiya cajamiyada lafteeda waa inu calam kusii ahaan jiray iminka lijam oo kale dee waa iska sarfinaya sababta oo ah cajaminimadiiba kuma aha maxay de calamkumau ahayn labada shardi baa loo dhigi jiray wlacjamiyu cajamigii kadaaka kainu kadaaka madkuurkaaga lasoo sheegay oo kale weeyi fi lxukmi xukunka ayaa uu kula mid yahay wadalika cajamiga tusaalisu mitli mikaila ali ku ali ilaaqi mikail oo kale weeyi wa ismaaciila ali ku ali ilaaqi iyo ismaaciil oo kale weeyi wahaakada ay wakainaani kadaa saas oo kale ayay ahaadeen alismaani labadii ismi xiina wakti bay ahaadeen rukiba la istarkiibiyo wadalika tusaale kain wuxuu ada ka qawlin oo dhexdooda ay yidhahdeen raaytu waxaan arkay macdi kariba macdi kariba ayaan arkay halkana muxuu murakabkii masjiga hal shardi keliya loo dhigi jiro halka shardi muxuu ah allaa yakuna maktuuman biweyhi weyhi waa inaan lagu khatimi haddee weyhi lagu khatimo mebni buu kaa noqonaya mana intaasu inaan jir ma wax dheer baa jiraba kana ku dar cajuskiisa dambaa markaa isaga la icraabaya iska waa qaybta macdi kariba saas odhanaysa jaa macdi karibu ra'aytu macdi kariba marartu bimacdi kariba waa juska dambe weeyaan cajuska weeyaan imisay noqonaysaa shan maaha afar dhe afar maynaynu ahay sad hore miya calam maca wasnu ficila calam calam maca wasnu ficila iyo calam maca cadliya iyo calam maca cujma saddex ma maca tarkiibka imika afara tanii bima cadl alif saxiix wahaakadaa wakainaani kadaa sidaas oo kale ayay ahaadeen alismaani labadii ismi xiina wakti bay ahaadeen rukiba laystarkiibiyo laysa saaro wadalika tusaale kanu waxaad ka qawli madhahdooda ay yidhahdeen ra'aytu waxaan arkay macdi kariba macdi kariba ayaan arkay macdi kariba saasaa lagu dhawaaqaya wa minhu hayr musarifi ayuu kamid ahaaday ma shay maagoo jaa yimiday huwa maago calaa faclaane calaa wasni faclaana wasanka faclaana wixii ku yimiday cala ikhtilaafi faaihi fadiisa iskhilaafkeeda dusheeda xaalada ku sugnaaday axyaanan mararka qaarkood a iskhilaafto taqulu waxaad odhanaysaa marwaanu marwaan ataa wuu yimiday kirmaana buu u yimiday waraxmat ullahi naxariista ilaahay naazilatuna kusoo degto calaa cumaan cumaan waa kii u dambeeyey oo ah ziyaadatu alif wannun waa ziyaadatu alif wannun waa kii u dambeeyey weeyaan waaya markaa isaga fadiisu isaga muhalas bay noqonaysaa ficlaan fuclaan faclaan waa marka u ziyaadatu alif wannun ay la mancinayso calamka halkii horena muxuu ahaa keliya faclaan bay iyadahay ficlaanna lamama arag fuclaan hadday kaa noqotona muanadkaa taawataa lagaa yidhi soo ma marka calam markay la mancinayaan ziyadatu alif wannun waa muhalas lfa faclaan marwan ficlaan kirmaan fuclaan cuhmaan saxiix walala waa musalas maynaan sheekh markaa wasan kaasuna ha ilaashan xitaa kaasuna ha ku duldhegin iska ilaaliyana nafta kaaga dulbixin facalaan baa lamid a katafaan oo kale katafaan waxaa kaloo lamid a waxaa kaloo lamid a afcilaan sida asbihaan oo kale asbihaan kolka kaasoo keliya unbaa kuwayawgaasna waa ka mid insha alla shuruuxda ayaad si akrisan doontaa waaya haddaba u fiirsada ziyadatu alif nuun xilimaa la xukumaya inay shaygani ziyaado iyo xilimaa la xukumaya waa marka alifta iyo nuunta ay ka horeeyaan ya laba asal iyo wax ka badan ilaa saddex asal markay ka horeeyaan markaas baa la xukumaya he inay ziyaado yihiin inay ziyaado yihiin saxiix walala waayo sida cuhmaan oo kale iyo deega kuwan marwan oo kale mayna isku mid ahay saddex xaraf wax ka badan mayna saddex xaraf maynahay markaa laba xaraf iyo wax ka badan oo asala waa inay ka horeeyaan waxaad ka warantaan hadday laba xaraf ka horeeyaan labada xarafna mid baa shadan labadaa xarafna ka labaad baa shadan ka waran sheekh ya laba xaraf baa ka horeeyaan idinen culimo labada xarafa ka horeeya ka labaad baa shadan maxaa la samaynaya sida xasaan oo kale xasaan iyo xayaan iyo callaan iyo maxaad samaynay laba fiiraad leedahay labada laba ictibaar baa ku sugnaaday labada ictibaar waa maxay inaad tadciifka qadartid inuu asal yahay tadciifkaad ka dhigaysaa ood qadaraysaa inuu asal yahay marka aliftiiyo nuunti maxay noqonayaan dee ziyaaday noqonayaan marka kolkamana maalayasrif noqonay maalayasrifu noqonaya oo tusaale xasan halkee laga keenaad leedahay min alxisi halka callaan halkee laga keenay waa durduurinti min alcalli xayaan halkee laga keenay min alxayaati marka wasankoogi muna faclaan waa faclaan dee wasankoogi marka wa maalayasrifay noqonaya iyo inaad inaad tidhaahdid ziyaadadiisa tadciifku waa ziyaado nuunti marka maxay noqonaysaa asal bay noqonaysaa xasan marka halkaad ka keentay min alxusni calaana halkaad ka keentay min alcalani xayaana halkaad ka keentay min al alxayni oo bimacna lmawti ah mayna saxayn bartaasi ku maraya in kasta oo uu leeyahay sheekh la dha abu xayaan xasan marka laga waramayo waa ka saxaabigii ma saxaabigu isagu magaciisu waa min mamnuuc min asarfi qacanba isaga waa loo diidaya weeyaan waayo shicirkiisa iyo alsinat ruwaat waxaa lagu maqlay uun isaga oo maalayansarifa isaga oo maalayansarifa ee cidda kale weeyaan marka shaydaanka waran marka ya shaydaanna isna dib baad u noqoniyo ka keentay min ashayi oo halaaga dee waa wa waa malansarif u noqoni soo ma ka keentay min ashatni oo fogaanshaana dee munsarif kaa noqonaya sheekhu munsarif we kaa noqonaya ka wa minhu hayr musarifki ayuu kamid ahaaday maa shay maag oo jaa yimiday ay huwa maagu calaa faclaane calaa watli facnaala faclaana dushiisa ku yimiday calaa ikhtilaafi faayi fadiisa iskhilaafkeeda dusheeda xaalad ku sugnaaday faclaan axyaanan mararka qaarkood u iskhilaafo taqulu waxaad odhanaysaa marwan marwan ataa waa yimiday kirmaana buu yimiday waraxmat ullahi naxariista ilaahay calaa cumaana cumaan dushiisa ha ahaato fa haadihi tan buu ku yidhi sheekhu fa haadihi tan fa haadihi haadihi tan alanwaacu ee anwaacda imise soo li mayn asittatu ee lixdaa in curifat haddii la tacriifiyo oo macrifo laga dhigay hiya anwaacda laa tansarifu sarfoomi mayso hiya iyadu maxay noqoni maarayansari bay noqon wamaa ka ataa yimid ay huwa maagu munakaran xaalow ya mid la nakireeyey minhaa anwaacda xaggeega ka yimiday surifa waa la sarfin ay huwa maaga maxaad marka waa qaybtan kulaa waa lixo hadday macrifo tahay ma maalayansarif noqonaya hadii kale munsarifa kaa noqonayaan saas baa lagaa yidhi tusaale iyagoo isagoo iyagoo munsarifa ruba dalxatin ruba dalxatin wa axmedin wa cumarin wa ibraahiimin wa macdi karibin wa marwanin laqiituhum maxaa u daliilaynana kedihii marka wa kulu maa ruba calayhi tadkulu fainahu munakarun ya rajulu maynan tahayn waka saddexdan bayd baa noo haray wain caraaha alifu walaamu fama calaa saarifiha malaamu malaa waa daasheen u sabra insha allah wain caraa hadday ku soo darida bu yihi sheekhu haa asmaa'adii hayrulmunsarifada ahayd alifun alif iyo walaamu laami haddii ay ku soo darido famaa calaa saarifiha ay famaa kaainun calaa saarifiha famaa kaainun mu ahaanin calaa saarifiha ka sarfiya malaamon wax canaani dushiisa may ahaanin wahaakadaa ay watusrafu waa la sarfini ay hiya asmaadii hakadaa saas oo kalea loo sarfin bilidaafati bisababiidaafati idaafa sababteed wadalika tusaale naxwu sakhaa waa deeqay ay huwa zayd biayab diyaafati bidiyaafati martigeshiin buu ku deeqay martigeshiintii aayibati wanaagsanayd u fiirso wuxuu ku yidhi dee waa hore kutubteena noo kusoo marteen ma ma ma lam yudaf ma lam yudaf o yati bacda alsrif soo amridiba musor waa inti mana intunan haddii asmaada caawo o dhan aynu ka soo sheekeynayna alif iyo laami kaa galaan haddii ali kaa gasho ka waran sheekh ya maxaad munصarif markaad ka dhigaysidna maad tanwiininaysaa weyaan macnuu miya al iyo tanwiin may kulmaan bimaanaa kasrun baad ku jiraysaa weyaan macnaha u fiirso kasrun baad hee ku jiraysaa ashaasi ha noqoto maxay mucarifo ha noqoto wa antum caakifuuna fi lmasaajid ha kaa noqoto maxay mawsuula ha kaa noqoto maxay zaa'ida ra'aytu lwalida min alyaziidi isku wadage alba haddii ay gasho bianwaaciha ha biaqsaamiha maxaa la samaynaya waa idaafadiina waa lamid haddee la idaafeeyo maa lam yudaf baa lagu hiilana haddee la idaafeeyona waa lamid de ikhtisaaska waa meesha ka baxaya de shabihitaankii uu shabahaye maxay ficilka shabihitaanki ficilka uu shabahaye waayo ficil aliya alifi alma gasho lamana idaafeeyada soo ma ikhtisaas meesha mushaabahadi baa meesha ka baxday marka marka la idaafeeyana maxaa lagu jerayaa ma tanwiin baa loo jeedaa miya la de waa kasradii un baa ku daba socoto weli mayna intaasuna insha marka adyab buu ka tusaaleeyey iyadoo idaafadiya adyab imika waa maxay waa wasfi maca wasnu ficila maxaa dhacay laakin de waa la idaafeeyey fi axsani taqwiim bay lamid tahay mayna intaasunayn wain caraa haddii ay kusoo darido caraa macneeg waa dari wainii latacriunii lidikraaki hizatun kama ntafada alcusfuuru balla lahu lqadru wuxuu yihi wainii aniga latacriunii waxay igu soo darinaysa bu lidikraaki xusuustaada gabadhii aan ku xasuusto hizatun qamandha iyo saas baan u giriiraya ui mar alla markaan ku xasuusto sida shimbirka biyo ay qooyeenba ugu gilgisho ya mar alla markaan ku xasuustaba waan sudhex daadanaya bui wain caraa hadday kusoo darida bu yidhi ha asmaada alifun alif iyo walaamun laami famaa kainun may ahaanin calaa saarifiha ka sarfinaya malaamun canaani wahaakada watusrafu wala sarfiniyo hiya asmaadii hakadaa sidaa alif iyo laami markay gashaba loo sarfiyey baa loo sarfin bilidaafati bisababi idaafati idaafada sababteed wadalika tusaale naxu sakhaa waa deeqay biadyab diyaafati ay bidiyaafati martigashiin buu ku deeqay martigashiintii aayibati wanaagsanayd walaysa ma aha nin masruufan mid la sarfinaya min albiqaaci goobaha xaggooga ilaa biqaacun goobo mooyaane goobahaasoo jina yimide goobuhu fi samaaci maqalka ku yimiday wadalika tusaal midlu xunaynin xunayn iyo wixii lamida weeyi wa minan minan iyo wixii lamida weeyi wa bedrin bedrin iyo wixii lamida weeyi wa waasidin waasid iyo wixii lamida weeyi wa daabiqin daabiq iyo wixii lamida weeyi wa xijrin xijri iyo wixii lamida weeyi waxaan yani waxa weeyaan masruuf mid la sarfinayo noqon mayso ilaa wixii yimiday samaac carab lagaga maqlay mooyaane kuwanaa kamid marka iyagoo la sarfiye baa la arkay xunaynin iyo minan iyo bedrin iyo wasid iyo daabiq iyo xijir iyo kuwa markaa laba mid filo intan wuu kuu sheegay kuwa kale tusaalahaan meelaha magacyado misre oo kale so iyadna meel magac umaade maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynaya labadii arrimood bay banayn in maalaayansarif laga dhigaa banaan maalaayansarif in laga dhigo ayaa banaan maalaayansarif markaad ka dhigaysa horta calam way ku jirtaa meelba magac u taha mina calamkii wadan waxa kale oo ay wadataa bimacna bucati albucati mina ku jirin tada bucati ku jirta la midsanaya saxiix wala la warkaa maxay noqonaya maalayansari noqonaya maxaana u diiday cala maca oo taniidka halkaad ka keentay bucadan midhacsaday bucati sawta taa ku jirta iyo inaad ka daysid oo tidhahdo waa munsarif munsarifnimona waa maxay caalam keliyay wataan oo maxaan eegay manaazil baan eegay manaazil oo kale soo qaaday manaazil saxiix wala la dee manaazil mataa baa ku jirta la labada qowl baa ku banaan haddee tirahdo amaakintan waan sarfiyey maxaa u sarfisayla lagu odhanaya calam keliyaa ku jira oo maxaad eegtay manaasil hadeed haddaad maalayansarif ka dhigtidna waa la ohan maxaa maalayansarif ka dhigtay calam baa ku jira maxaa kaloon eegay bimacna albuqcati baan eegay mayna saxayn qabaaisha magacyadooduna waa la qabiilooyinka qabiilooyinka magacyadooduna waa la way ku banaan tahay inaad sarfisa inaad sarfina way banaan inaad maalayansarif ka dhigtaana way banaan inaad munsarif ka dhigtaana way banaan tahay haddaad ka dhigtid calam baad calamnimaad eegtay laakiin maxaad ka weyday taniidkiio xayi baan eg xay ama ab ab cid lagu abtirinaya qabiilade abkii baad eegtay haddii aad ka dhigtid maalaayansarifna maxaad eegtay haddii aad maalaayansarif ka dhigtidna waxaad eegtay calamnimo waad ka heshay bimacna alqabiilati ti qabiilati mina taa ama macnal un um baad labada way noqon kartaa wuxuu yidhi sheekhu walaysa ma ahaanin masruufan mid sarfinayo min albiqaaci goobaha xaggooga ilaa biqaacun goobo mooyaane goobahaasoo jina yimiday fi samaaci sama ayo ku yimiday mooyaane oo carab lagaga maqlay wadalika tusaal mitlu xunaynin xunayn iyo lamid awey wa minan minan iyo wixii lamid awey wa bedrin bedr iyo wixii lamid awey wa waasidin waasid iyo lamid awey wa daabiqin daabiq iyo lamid awey wa xijrin xijir iyo lamid awey wa jaa-izun waxaa banaan fii sancati shicri shicirka samayntiisa waxaa ku banaan shicirka asalifi jabaya ee leexanaya an yasrifa inuu sarfiyo ashaaciru ninka shaacirkii maa shay inuu sarfiyo maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn ey huwa maagu halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga waramayaa yani qofkii shaacirka ahaa haddii uu dhib muto maalayansarif inuu sarfiyo listiqaamat lwasni wuu samaynaya oo ay banaan tahay waayo gabaygiibaaba ka jabaya de gabaygiibaa he ka jabaya inuu sarfiya kolkaa waa ay banaan tahay waayo lianna daruurata taruddu shaya ilaa aslihi asmaadan asalkoogu muxuu ahaa sarfi buu ahaa samayn sarfi baa asal u ahaa markaa qofkii shaacirka wuu iska sarinaya kolalka qaarkood waxayba noqotaa waajibo sarfigaasi in tawiintaasi la geliya sida baydkii muruqays وyوma dkltu اkidr khidra cunayزti faqaalat laka lwaylaatu inaka murjilib khidra cunayzatin cunayzi waa maxay mayna maalansariayn mana weliba makii shuruudda loo dhigayna ma axay tahay caaisha too kale wey haddana soo cunaysatin yidhi gabaygaa ka joobi lahaa sheekh saxiix wala la markaa sidaasi darteed munصarif uga dhigi karaa lilmunaasabana waa loo sarfin karaa litanaasub sida salaasila wa aklaalan oo kale dee meelaha kutubtii orena waan kusoo marnay insha allah wa jaa-izun waxa banaan fii sancati shicri shicirka samayntiisa waxa ku banaan shicirka asalifi leexanaya ee jabaya an yasrifa inuu sarfiyo ashaaciru ninka shaacirkii maa shay inuu sarfiyo maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn ey huwa maagu wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk